بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين baabu bayaani baab u yahay hada baabu bayaani cadayntii uu baab u yahay maa shay la cadeeyo yasuuqu ee yajuusu ay bannaan tahay fiihi dhexdiisa altaqliidu in cid la taqliidiyo in cid lagu raaco la iska garba tabsado waxay bannaan tahay iyo wamaa shay in la cadeeyo laa yasuuqu aysan bannaanayn laa yajuusu aysan bannaanayn weye in la cadeeyo shayga taqliid ka furan yahay masaaisha w taqliid ka furan yahay usan ka furan in la caddeeyo sidoo kale waxaa baab u yaho lagu caddayn doono waman qof yasuuqu lahu ay u bannaan tahay wey yejlisu lahu ay u bannaan tahay attaqliidu inuu cid taqliidiyo oo raaco dabagalo iyo waman qof in la caddeeyo laa yasuuqu laa yasuuqu lahu taqliid taqliidkuusan u bannaanayn in la caddeeyo intaasna waa meeshan looga hadli doonaa marka taqliidku duuduub ahaan waa masalo bannaan masalo bannaan wey taqliidku guud ahaan waa masalo banaan hadal ha ah ku jirjiro laakiin inay banaan tahay hadal waa saxiix taqliidku inuu banaan yahay waa saxiix wey ayib sida uu ijtihaadku u banaan yahay iyo taqliidku banaan yahay laakiin masaa-isha kuwa laysku hayo ayaa jiro khaasatan masaa-isha caqadiga ku saabsan waa jira waa arki doona wadaadkuna uu taaban doona wuxuu yidhi sheekhu qad bayana waan caddaynay aladilata adiladii xujajkii baan caddaynay alati adiladaasoo yarjicu uu noqonhayo u laamhayo yafzac macnaha uu noqonayo u u cararhayo ilayha xaggeeda almujtahidu qofka caalimkaah oo shareecada ku dadaalahaya fii macrifati xukmi xukunka in la garto adilada ayadan soo cadaynay baabkan hadda u dambeeyo tartiib adila waaa la tartiib isticmaal adila istikraajiya baana lagu soo cadeeyey qaabka loo isticmaalayo adilada wix laga soo hadlayo o dhan ba kanaana baabkanaana hadda ugu dambeeyo noogu dambeeyey marka qad bayana adila xujaj waa cadayna alati xujajkeeda adiladaasoo yarjicu u noqonayo ilayha xaggeeda u laamayo almujtahidu qofka caalimka fii macrifati xukmi xukunka garashadiisa wey adila unbaa loo noqonaya daarto inaa xukun garato wuxuu wa baqiya waxaa haray alkalaamu hadal ayaa haray baqiya alkalaam wadaan ku keenay shala maxay ahayd meeshaan dad baa su-aal weydiiyey casharki shalay oo ahayd meesha ugu dambaysa fain lam yajid fi lxaadiidi daliila yadulu calayha min jihati sharci laa nafsan walaa istibaaطan abqaahu calى xukmi اlasli fi lcaqli calى ma qadamnaahu fi lcaqli waan ka soo hadalnay wy meeshaas ma qadamnaahu yaa dadka qaar ishkaal ka galay waxaa looga soo hadlay caqliga in loo noqonayo soo fasal dhan loogama soo hadlin caqliga in loo noqonayo us yahay waxaa looga soo hadlay ama istisxaab caqli meeshii maxaa la yidhahdaa koogada looga soo hadlay baa ama istisxaabu xaali caqli fahuwa rjuc ilaa bara'ati dima fi lasli kabacdi waa tuu kuu sheegay oo suu kuu soo waday oo ku yidhi ha la yidhaahdaa faأyu daliilin dahra min jihati sharci xaruma calay isticmaal ilaa aakhiri meeshaas waa meesha looga hadlay inuu yahay istisxaabu اlcaqli in la wato inuu xujo sharciya yahay mar hadduu qofku uu waayo xalaayadaas ku dhagahayaa mar haddaad kitaab iyo sunno iyo ijmac cad weyday iyo qiyaas isagaasaad ku dhegaysaa bara alasliya inaan waxba lagu hayn baad u noqonaysa marka kama qadamna halkaas wax lagu sheegay fasalka wax lagu soo hormariyay kama qadamna halkaas ayb khilaas marka wuxuu waa baqiya waxaa haray alkalaamu hadalka hadal baa haray wey fii bayaan in la caddeeyo ma shay in la caddeeyo yarjicu uu noqonahayo ilayhi xaggiisa alcaamilu ba aniga ii qoran daabixi tabcan idin kale saasaa inii qoran lakiin nusakha kale naga fiican maxaa waxaana weeye alcaamiyu caami qofka caamiga laga soo hadal mujtahid iyo axkaamta meeshu ka garanahayo warka waa soo dhammaada waa baqiya ile dadku lama bay noqonayaan caalim mujtahid waa maxaa la caami muqalid ah, caami muqalid ah iyo caalim hujayda labadaas bay dadku noqonaya qolo saddexaadu baa la sheegaa oo la yidhaahdo mutabic la yidhahdo oo muxuu mutabicu sida dadka dalabatulcilmiga oo annagoo kale ah oo caami sifira oo waxba aan ogeyn aan ahayn qof caalim hujaydana aan ahayn laakiin muxuu yahay adilada iyo aqwaasha iyo dalaa-isha iyo wax ka fahmaaya oo wax kala rajaxan kara oo wax kala xoogeyn kara oo luuqal carabiya u baxsan tahay qofka noocaasoo kale ah asaga caalimna ma hujayd maaha xalay muqalidna ma aha laakiin muxuu yahay waa qof mutabico dheedhexaada aqwaasha iyo adilada iyo wujuuda iyo macaanida cilalka fahmaayo taas waa masalo saddexaad oo laga hadlo dadka saddexa waa loo qaybiya lakiin ka guud ahaan waa mujtahid ama caalim iyo maxaa la caamil caamilka marka haray marka waa baqiya alkalaamu fii bayaani ad bayna adil alati yarjac ilah mujtahid fi macrifat xukm mujtahid iyo adila waa kudaysa maxaa haray waa baqiya kalaam in laga waramo fii bayaani in la cadeeyo maa yarjic wuxuu u noqonaya ilayhi xaggiisa alcaamiyu qofka caamigaa oon waxba garanaynin fi lcamali camal falka wey ila adilada iyo macrifada wa loo baranayo diinta loo baranay waxaa wey alcamalu biha diinta in lagu camal falo diintu maaha sheeka barele iyo kitaab quraan halkan layska dhigto iyo oo layska dhunkado oo midna ma ah diintu waxaa loo baranayaa alcamalu biha diinta in lagu camal falo ilaahay loogu dhowaado rabbi lagu caabudo calaa basiira ilahay lagu caabudo ilahay waxaad la hortegaysana aad garanayso meeshay ku qoran yihiin iyo waxay yihin aad garanayso imaa nasan in aad u garanayso adugu aad taqaano diinta aad ka garanayso waa imaa nin caalim oo culimo aad ku kalsoon tahay diintii macrifsa inuu kuu sheego keen waxaan waa xalaal waxaan waa xaaraan ee kale ku yihahdo laakiin waxa la yidhaha iska soco waa howtalhamaga haddii waxaas ilaahayna lala hortegi maayo waxna tari maayo intaa waxna taraysa marka fil camal saas sheekh kuu leeyahay waa in lagu camal falo diinta haddaan diinta lagu camal falin hadda yahuud oo kala noqonaysa Ah, maxaa la yidhaha cilmi haddaad diinta adoon diinta yaqaana haddaad ka tagto hadde maxaa la yidhaha hayr lmaqduubi waad noqo maqduubi caleyh baad noqonaysaa maqduubi caleyh baad noqonaysaa adigoon cilmi lahayn haddaad ilaahay caabudana waxaad noqonaysaa daaliina baad noqonaysaa nasaaraad noqonaysaa ummadda nebi maxamed alayh sala slam labada midna maa maxay tahay waa ummat lcilmi waalcamal cilmi macrifa bay ummadda nebi maxamed leedahay alayh salaatu wasalaam kabacdina waxa way cilmigeeda maxay samaynaysaa tacmalu bihi saas wey labadaas saas uga leexanaysaa marka shekh saas kule fi camal masale muhiima wahuwa wuxuu yidhi camal maxaa la yidhaha caamiga camalkiisuna waxaa weeye iyo masalada halkan looga haraayo التقليد wey تقليد weeye baqya ma yarjicu ilayhi الcaamiy fi الcamal wahuwa التaqlيid waxa uu noqonahayo caamigu huwa التaqlيid huwa التaqlيid caamiga asagu maadaama ijtihaadkiisan u oolin taqliid buu unoqonaya culummada diintooda lagu karto cilmigooda oo arki doonaa inuu wax weydiiyo xukmi wa jumlatuhu duuduubkiisa waxa weeye ana التaqliida waa qof garba tabsato iska raacdo waxaa weeye qabuul waa inaad aqbasho alqawla oraah iyo hadal waa inaad aqbasho weeye oraah iyo qawl waa inaad aqbasho qawlkaasu laabudda qawlan kayr inuu noqdo wey kutubtana saasaa ku qoran laakiin shiraasi nusa qaacid baan u fiiriyo u muraajaceeyeyo waxaa la yidhaahdaa sidaa unbaa ku qoran xataa sharax saasaa ku qoran kod saasaa ku qoran marka qabuulu lqawli weeye qowl inaad aqbasho oo min aayr qof kale ka ahaaday wey min ayri dliil dliil aan ad aqbasho hada huwa tacriifka isilaaxiga u leeyahy taqliidku waa kaas wey ama taqliid fi luqa hadii la yihahdo wadcu shay fi lcunuq baa la yihahda wadcu shayi fi lcunuq muxiian bihi inaad qoortaada shay geliso sida kuushoo kale kuul iyo silsila qoortaada aad geliso muxiian bihi kaasaa taqliid la yihahda limaada liannahu markii koor iyo xarig iyo qoorta lagu geliyo inta lagu qabsada lagu hogaansano oo hobal waro lagu kaxaysanaya taa macnay wa marka la mid tahay weeye qofka caamiga oo waxba diin garanaynin qofka caalimka oo su-aasha weydiiye hadalkuu yidhi ayuu qoorta gashaday asagaasu maxaa la u hogaansiya daba fadhiyaa yaa qof hogaansan marka taqliidka waad ujeedaa wax ammaanan maaha waa wax heer waa wax liito wey waa wax liito maaa darajo hoosa darajo hooso marka qofku intuu maxaa hawsha ka wareegi karo isaga tegi karo waa inuu ka guuro oo wax barto diinta barto wey marka jumlatu duduubkiisa taqliidka waxa weeye ana taqliida cid inaad ku dayato ood ku raacdo hadal waxaa weeye qabuul waa inaad aqbasho ood yeesho u hogaansato alqawla hadal weeye oo min alghayri qof kale ka ahaaday min ayri ayr ka ahaaday min hayri daliilin daliil la-aan hadduu daliil yahay oo cidda aad wax weydiisay ay ku yidhahdo ilaahay baa saa yidhi rasuulkaay saas yidhi ijmaac muslimiinta wey qiyaas adilo laguu sheego xataa adilada ku dhaqmaysaa adiladaad garanaysaa fahmaysaa sidaas daraaddeed nabiga alay sla sl qowlkiisu asagu taqliid maaha ee muxuu yahay waa itibaac nabi maxamed alay slam sunadiisa iyo adilada waxa wey aad raacayso haadaa itibaac wey laakiin nihi maysid waxaa la yidhaahdaa waxaa la odhanhaya taqliid soo ma jirin maxaa l waa qiila soo ma lahaan jirin ninka la yidhaahdo duweyni soos ma dhihi jirin warqaadka hal guride saxna ma taas tircaradas laysa bisaxiix marka min ayri dliil waxaa wey waa ciduusan qowlkeeda xujo iyo gar iyo dliil uusan ahayn wy amaa cidda qowlkeeda uu xujo yahay sida nebi axmed alayh salaatu wasalaam asaga waxa wey hadda qowlkiisaaba xujaa wey isagoo laga hadli maayo wuxuu ku yidhi sheekhu wal axkaamu axkaamtii axkaamta sharciga wa laga hadlay axkaam caqliga halkan lagama hadlaye ama hadda laakiin asag cafan wuxuu qaybin doonaa labuu qaybin doonaa axkaamta guud waxyaalaha dha axkaamta wal axkaamu axkaamta buu ku yidhi dhacdaba sideedaba cala darbayni laba nooc wey caqli wa sharci wey axkaan caqliga ka dhacda biniaadanka iyo fahamka iyo maskaxda biniaadanka iyo axkaan sharciya oo laga qaato shareecadii diinta laga qaato labaasaa loo qaya marka guud fa ama alcaqliyu axkaamta caqligaas soo maaha oon u baahnayn inaad wadaad weydiiso o meel u fadhiisato oo kutub dhegeyso cidna aan u baahnayn oo caqlin lagu wada fahmay gaal iyo islaamba ama alcaqliyu kaas hadii wax laga hadlaaye falaa yajuusu ma banaano fiihi dhexdiisa caqligaas altaqliidu cid inaad ku taqliiso oo ku garba tabsato oo ku raacdo lama ogola tusaale ka macrifati saanici ee khaaliq wey macrifati saanic allaha khaaliqa inaad garatoo kale waxdaaniyadiisa jiritaankiisa koonkan inuu abuuray isagu inuu ku abuuray dilya dayn inuu leeyahay cibaadada inuu maxaa la yidhaahdaa isagu muto hawlahaasoo dhan inaad garanayso adduunkan kalsoo inuu ilaahay maamulay oo isagu abuuray inaad garanayso waa sifaatii iyo sifaatkii tilmaamaha uu leeyahay inaad garanayso taas way maxaa la yidhaahdaa masalada koowaad caqliga marka taa maxay ta macneedu gaaliya islaam waa loo siman yahay haddii maanta maxaa la yidhahda qof gaala aad weydiisa yaa ku abuuray ilaahay baa abuuray waxa weeye dhinacu jira inuu kuu sheegaa laga yaabaa hawlahan kala soc wax walba dood kama qabow wadaadii cid akridana ma jirto laakin waa iska fidra bashari sida daraaddeed qur'anka waxaa kusoo arortay walain sa'altum man khalaqa asamaawaati waalardi layaquluuna allah a marka waxaa weeye hawshaa hawl la ogyahay ilahay jiritaankiisa waa hawl la ogyahay sifaatkiisa uu leeyahay sifaatkiisa maxaa ka mid a ah? annahu muxyi inuu wax noolaynayo mumiit inuu wax dilahayo inuu maxaa la yihahda roob keenayo dabaylahan keenayo qoraxdan iyo maamulka koon ka socdo isagu maamulay sifaatka inaad ku garato iyo wamacrifati rasuul sal lahu ala sl nebi inaad garato inuu yahay rasuul xaqa ilaahay subxaana wa tacaala soo diray magaalada maka ku dhashay magaalada madiine ku aasan dacwo maxaa la yidhi xaqa la yimid qur-aankaan ku soo in la raacaa ay waajib tahay in la ixtiraama ay waajib tahay in la jeclaado waajib tahay hawshaas waa inaad garanayso hadaad hawlahaas ogeyn hadda islaamku ku mu wax islaama ku ansaxaya ma jiro hawlaha iyaga marka waa hawl iska fidri oo iska bashari oo maxaa la yidhahda dee laga wado qofka muslimka khaasatan uu ka soo gaarahayo waalidkiisa iyo qaraabada iyaga dadka muslimiinta uu ku nool yahay ma uu ku dhex nool yahay marka midka geela raacanaya inta badan ciyaaraha waa ogi inta badan waa ogi lakin culimadu waxay yidhahdaan waxaa laga yaaba mararka qaarkood ayadoo saasoo hawshu saa tahay inay dhacdo indiraasu cilmi intuu dhaco oo culummadu yaraadaan oo macrifadu yaraato oo jahligu bato in xuquuqda ilaahay subxaana wa tacaala uu lahaa iyo waxyaalaha laga hadlaya nebiga xuquuqda alayh isalaatu wasalaam jaahilba laba noqo oo dad islaam sheeganahaya oo ashahaadanahaya haddana hee wax ay garanayaan nebi maxamed wuxuu mudan yahay uu xaq u leeyahy wax mamnuuc kacay ilahay wuxuu mudan yahay mid aan garanayn waxayna dhacday hadda hadda way jirtaa jamhuuriyadaha ruushka waxaa la yidhahdaa wadamada reer galbeedka wadamada balkan aad bay badan tahay carada afrika xataa wadamo badan aad bay u badan tahay hawshaa iyadaa jahligii baa u batay laakiin hadda waxaad moodaa xoogaa adduunku inuu koombo noqonayo lasoo noqonayo oo maxaa la yidhahda ayaad moodaa oo baraarug fiican u jira aad moodaa ayb wakayru dalika intaa waxaan ahayn min alaxkaam alcaqliya intaa waxaan ahayn hadda aan sheegnay oo ah eh, maxaa la yidhahdaa macrifatu saanic oo sifaatihi uu yidhi iyo macrifata rasuul ayru dalika min axkaam alcaqliya axkaamta caqliga intaa ahayn waa inaad garanayso wey ood la og tahay ayb aan og tahay marka eh, hadalkiibu weli sii wadaa eh, horta maanamey wixii wa xukiya waxaa laga soo naqliyey an abi maxaa la yidhaahdaa abi cubayd waxaa laga soo naqliye wy noqda abi ubayd waxaa laga soo naqliye abi abi cubayd abi cubayd illaahi de ibn اxasan abi cubayd illahi ibn اxasan alcambari waxaa laga soo naqliyey anahu qaala inuu yihi midaa nin caalim ah oo diinta yaqaano oo reer maxaa la yidhaahdaa basre ayuu ahaa oo qaadigeedii weliba ah mar qaadi ka noqday buu ahaa marka masaa'il qaldan ayuu leeyahay masaa'il qaldan oo ama xagga irjaaga ah ama xagga taqliidka hadda sheekhu siduu ka hadlahayaba ama ijtihaadka ku saabsan masaa'il qaldan buu leeyahy sidaa daraaddeed bay culummo badan ka wareegsadeen isagoo nin caalim ahaa oo cilmi xadiiska xataa yaqaanay inay wax ka wariyaan waa isaga wareegsadeen muslim baan umalaynaya hal xadiis hal muslim horta waa oga xadiis waa kuliyey muslim xadiis bukhaari asagu uma bixin waa ka leexday bukhaari waa isaga leexday marka masaa'il noocaasa oo qaldan buu leeyahay oo ay ka mid tahay ijtihaadka ay ka mid tahay u tegi doona أنه قال wuxuu yihi عubayd اللhi بن الحسن الcmbري wuxuu yihi يجuuز waxaa banaan التqليد inaad cid تqliidso ku raacdo في uصuل الدين usuشha diinta inaad ku raacdo wy masaaئل uصuل الدين iyo iimaaniyaadkii iyo hawlaha noocaas waaweyn inaad cid ku taqliidiso waa banaan tahay wy masaaisha de khatarta oo laga soo raro waxaa ka mid a inuu yihi qofka gaalka oo nasaariga ama yahuudiga hadduu ijtihaado oo dadaalo wax fiirfiriy u cadaan weydo inuu xaqa nebi maxamed xaqi haday cadaan weydo qays qayska iyo boobka iyo kiristaanka haddii intuu wax fiirfiiriyo hawsha waxeeyo oo hawsha u cadaan waydo inu nebi maxamed xaqi hadduu cadaan waayo oo saas ijtihaadkiisu ku qanco waa macduur la taaban maayo saa daraaddeed maxaa la yidhaha abubakr baqalaani wadaadkan hadda jayna usoo marno wuxuu yidhi yakfi maxaa yajibu takfiiruhu yakfiru yajibu takfiiruhu bihada alqowl in la gaalaysiyo waa waajib lanna maxay tahay haddaad tiraahdo gaaladu intay wax fiirfiiriyeen xoogaa isku dhudhufteen ba waxa usoo baxday hee xadih nooma caddaa nebi maxamed muxaqi haddaad tiraahdo maxaa dadko dhan ba anaga xoonala ka yaacay xeerda oodama jabsanay waxaraa naga fakanahaye ma jirto warkaa isaga qof loogu cudaaraya ma jirto nebi maxamed waa xaq maxaa la yidhahda qofku markayna waxbaan fiirfiyo waxbaan isu xiro waya caddaan weyde waxaan leenahay kaafir bilahi alcadiim baatay caatin baata haday naartaada gelaysaa awsha in lagu qofku muslimka guyo laga maarmaa marka maxaa la qaadi abubakr baqilani waxaa weye hawsha si fiican buu uga hadlay si fiican buu uga hadlay kitaabkiisi maxaa la yidhaha hadku asraar maxaa la yidhi hadda waa la daawacay laba mujalo anaguna sahiir baan haysan oo naaqisa ah, hadda laba mujalo heefta lagu daawacay in la keena si degdega way haddii laa yidhahdo tayib hore badan ku hadla wuxuu kaloo leeyahay qur-aankana wuu difaac qur-aankana wuu difaacay ninkaas isaga laakiin waa min maxaa lay asaga laftiisu qaladaad badan oo maxaa lay akhtaa ashcariya ay ku jirto aan ka socono marka ninkaa muxuu yidhi yajuus waxaa banaa attaqliidu in qof la garba tabsado fi usuul diin usuusha diinta asalada waaweyn xig ugu garbatay oo lagu taqliiday ayaa bannaan weeye wuxuu kuri shiraasi wa haadaa khata'un waa gefdi warka asagaa def weeye sarmaseegta weeye liqowli اllaahi tacaala ilahay qowlkiisii baana caddaynahaya ay dhaheen alla ka soo hornaqliya dad inaa anagu wajadnaa waan helnay aabaa'ana aabbayaalkanaan helno ku ogaanay weeye oo ku haleelnay calaa ummatin ee calaa diin ummad macaani badan bay leedaha macaani badan bay leedahay lakin hadda waxaa looga jeedaa calaa ummatin calaa diin baan ku haleelnay wey wa inaa anaguna calaa aahaarihim ee calaa aahaari اaaabaa aabbayaalkana raadkoodii meeshay ciribta dhigeen baan nuqtadii waa ku dayanayna abayaalkana garba tabsanayna abayaalkana taqliidinayna abayaalkana xaq uma dhaafo ambiye iyo rusul iyo culamo ciddii noo timaada diidnay weeye reerkana anu dhex uga jirina tolkaa iyo maxaa leeya kabtaadaba hee dhexdaa looga jiraa caada laga maxaa la yihahda cara allay leeda nacnacdaasaa la isku rakibahayaa wax noocaas waxba ka jira qudacbalaada isku rakibaya waxaad ma soconaya waxaa weeye alxaqu huwa alxaq waa xaqu an yutabco xaqu asaga xaqa in la raacana say waajib tahay laakiin aabbahay baan kasoo gaariya awgii reerka naga iyo soomaali saanay samayn jeeda taa diin maaha ilahay agtiisa naxo kaaga anfici mayso sheekh wuxuu ku yiru fiirso fadama alla waa cambaariyey waa dhaleeceeye qawman dad bu alla cambaariyoo dhaleeceeyey ittabacuu raacay weeye aabaa'ahum aabayaalkood bay waxay ku raaceen fi diin diintay ku raaceen diintii iyo mabaadi'dii bay aabayaalkood ku garbatabsadeen oo ku taqliidiyeen oo iska dabagaleen wey rusushii ambiyadii culumadiina waa diiday fadalla hawshaa waxay kutusaan in la cambaariyey abayaalkooda inay iska taqliyan raaceen calى ana dalika oo maxaa la yidhahda ataqliid fi usuul diin ah laa yajuusu ma banaana bu ku sheek hawsha ayaa ma banaana lianna ariiqa haadihi اlaxkaam axkaamtan ayaa ariiqeeda waddada loo maro alcaqlu waa caqliga bini aadamka iyo garashada iyo fahamka iyo garaadka wey wannaasu dadkuna gaal iyo islaamba kulluhum dhammaantood yashtarikuuna way wada wadaagsanay isaga mid bay ka yihiin fi lcaqli xagga caqliga iyo fahamka waa laga mid laga mid baa leeyaho dadka caqligu leh caqliga lagu kala badnaadee masala khilaafiya caqliga ma lagu kala badan mise looma kala badnee waana sax in caqli lagu kala badan yahay waxaa weeye dadku caqligis hawsha waa wada wadaagayaan wey falaa marka macna wax macno iyo wax nuxura u sugnaaday ma ma jiraan buguye litaqliidi in cid lagu raaco fiihi dhexdiisa wey cidda lilah in lagu raaco wax macnaa mala wey maadaama adiga ninkan kale maxaad ku raaci adigu caqli baad leedahay isna caqli buu leeyahy hadda maxaad iska egtiin wey waxaad isdheertiin ma jira so asagoo ugartay aduuna u garo intaasuu shiraas ku gebagabeeyey laakiin sida markii la dhinaan dhiriyo sida shiraas uu sheegay baa khilaafkaas ugu jiraa maxaa la yidhaahdaa laakiin markii la dhinaan dhiriyo hoos loo digo waxaa fiican in la yidhahdo masaailka caqadiga taqliid waa ka furan yahay masaailka caqadiga taqliid waa ka furan yahay hada huwa saxiixu taqliid masaa'il caqadiya taqliid waa ka furan yahay wey lianno dadku maxaa la yidhaahdaa caamada iyo dadka soo islaamahaya iyo dadkaan waxba garanaynin waxa hadii la yidhah qof walba masale kastoo caqadiya maxaa la yidhahdaa qanci iyo yaqiina kaga go waxyaala waaweyn waa jira oo de waxyaala hadda ka dhawaajinay oo ah ka guud ahaan ilahi subxana jiritaankiisa rasuulku ina aq waxyaala waxaas noocaas waaweyn oo asaasi waa jira laakiin masaa'ishka caqadiga ah in la taqliidiyo waa banaantay hada waa saxiix hada waa saxiix faslu wixii wa ama sharci maxaa la yidhaha xukunka labada sharcigaa soo maaha wa ama sharciy xukunka sharciga waa ama sharciy soo maa fadarbaani laba nooc weeye darbu nooc buu ku yidhi yuclamu waa lahawshan waa iska fududa waa daliilina yuclamu waa la og yahay weeye daruuratan si diriyaa lagu ogyahay wey min diini rasuuli sal lahu ala sl diintiisa lagu ogy waa diri hooyo iyo aabbo iyo macalin iyo midna maxaa layaha weydiinsa waa dirqi wey kasalawaati alkhamsi salaadaha shantaa wey iyo wazakawaati sakawaadka waajibkaa wey iyo wasoomu shahri ramadaan bisha ramadaan la soomo lacab haysto walxaji iyadoo la xajiyo wataxriimu zina zinada iyo faaxishada iyo baladaas wal maxaa la yihahdaa inay xaaraamta qofka musliga og yahay wa shurbu lkhamri khamradoo la cabo ayib maxaa la yaabaan anoo muddo hadda laga joogo dhowr iyo toban sano anoo kitaab akrinaya nairobi fiqiya yaa nin baa soo warsan dhalinyara qurux badan geedka halleeg markaasaan axkaam baan ka hadlayay markaasuu cashar markaa dhibi su-aal weydiye sheekh maxaa la yidhahdaa zinadu waa xaaraan baan noolay ma sax baayo warkaa ma runbaa manaa waxyaala mugta la yaabsa jirta mugta wadaadada xaq soo maray marka qaarkood waxaad la yaabaysaa nin weyn oo maxaa la yidhahdaa dhalinyara oo dhowr labaatan jira oo suu labisay aad yaabayso sheekh wuxuu yahay zinada waxaan noolay waa xaaraane warka asaga ma jiraan ma xaaraan ba ma ilaahay ba yir waa xaaraan ma rasuulka <laughs> waa xaaraan waxaa keed ka fiid baa waa la yaabay subxaan allah waxyaala marka ala yaabaysaa jira laabayso ayaa jira ayb marka waa taxriimu zina w zinadu inay xaaraamtay iyo shurub alkhamri khamrada in la caba inay xaaraamtay waxa soomaaliya waa ogtahay wamaa shaabaha dalika ayaa kaaga cilmi badan tahay wamaa eh, maxaa shaabaha dalika kuwa wixii shaba masaa-isha waaweyn weeye masaa-isha waaweyn oo noocaana marka maxaa la yidhaahdaa fa haadaa middaa ayadaabuu ku yidhi laa yajuusu ma banaana التقليد فيه inaad cid ku taqliiso ku raacdo sadar ba tabsato laga yeeli maayo maxaa dhacay لأن الناس dadka كلهم dhamaanto yashtarikuuna muslimiinta oo dhanba yashtarikuuna way wadaagsanayaan في إدراaki haleelidiisa wey in shaygaa la haleelo oo la ogaado iyo maxaa la walcilmi bihi in la gartiyo macrifo loo yeesho waa lagu siman yahay dadku ma kala sokeeyaan falaa macna litaqliidi fiihi taqliid maxaa la yidhahdaa hawshaa inaad cid ku raacdo macno male hawshaa iyada macno male ayib xawlaha ibnu qudaama wuxuu yihahdaa masaaishaan oo kale hadduu nin maanta maxaa la yidhaahdaa magaalooyinka waaweyn badaxa fadhiyo baardhir fadhiyo kismaayo fadhiyo muqdisho fadhiyo ku yihahdo salaaddu inay tahay waajib ma ogi hadduu ku yidhaahdo madaxa lagu dhufanaya murtad baa laga soo qaadaya limaada lanna wuxuu yidhi makarofoonadii culummadii masaajida dacwa shaarica iyo hee yaaba socotaba marka inay salaad waajib tahay ma ogi xageed ka timid baa la dhahaya oo la waraysanaya hadduu noo sheego meel geel waxaa la yidhahda daaqmooye aan cidino tegin oo geeljira bas joogo ku legdamo hadduu ka yimid noo cadoodo ku koro labaatan iyo soddon sano ku gaaray waxaa weeye markaasaan leenahay ha di salaada waa waajib salaada la baraya masaajidkaa la gelin jeegada la qabto waa loo cudaaraya hadduu laakiin magaalooyinka fadhiyo oo sida ninka aniga ii yimid oo kale uu yidhahde <laughs> nuqdaam laa yuqbal linka asagaa يعتبر مرتد وهي بالاعتبار معايا لأنه هو شغل واضح ودي الشيراش مش مرعي أنا صح ولا الأسبوع مقضي وش هي ضرب صح وضرب لكن واحد في نيسا مرة قارت قف مركو كوي وين هذا كل بول وين هذا ورئيسته ماشي وحوي مادين قف كان حاكم عاي حالة كنا xagee buu ka yimi ma waddankaada ku dhashay oo ku koray baa laga yaabaa inuu baadiye ku koray iyo haydad iyo meel culma joogin baa laga yaabaa inuu waxaa laga yaabaa waallaan jiray inuu waallaan jiray oo hadda uu miyirsa miirka usoo noqday maxaa markaad aada wadaad tahay oo xaqinaysa waxaad hormaynaysa sheekh ma aha caqliga aad ku fakeraysa masaxaad ku fakeraysa ma aha masax dayiq inay noqotay maaha qofka inta xaalada ka sugaya marka wuxuu bahay si gooni in loo warayso hadday kuu soo baxday inuu yahay qofka cudaar leeyahay sax hadday kuu soo baxday inuu isdanaasacayo isdaqomaynahayo ee waxaad leedahay waxaa midkaan maxaa dhinaca marbaadahaysaa warowna igu joogsa ma aqaano in baa laga sheegay mudug ay waa muuqashay baa lagaas war maxaa dhahay warow igu joogsa ma aqaano ah, wan iska qashay wadarbiyo noocbiyo laa yuclamu lama oga weye ilaa binadir in la fiirfiiriye maogi iyo wal istidlaal inaad wax deliisato nadar iyo istidlaal soomaanan soo marin kitaabka awelkiis baan kusoo marnay wa darbun eh, maxaa la nooc min alcilmi a weye ama ah, min xukmi sharciya laa yuclamu lama oga ilaa binadari inaad fiirfiiriso maslada aad ka baaraan dadwiisha ku godo wlstidlaal inaad wax deliisata adile inaad fiiriso aayad quraan xadiis ijmac qiyaas hawla inaad fiirfiirisa wy ka furuuci tusaale waxa wey ka furuuc cibaadaat cibaadaadka furuucdooda wey laamahooda iyo faracooda maxnaa cibaadaadku qaarna waa usuul qaarna waa furuuc usuulshu maxay tahay tusaalahaan salaad salawaat lkhamsa inay waajib yihiin waa asal salaaddu inay waajibtahay waa asal salaadaha shanta inay waajib yihiin hawsha waa asal furuucda laakiin ka hor sujuud sahwigu ma waajibbaa xali xaggee lagu sujuudahayaa hawlaha ayaga tayamumka meeqa salaadood baa lagu tukan karaa haddii aanoo salaad tayamum ku tayamumay aan maxaa biyihiisa o dhacaa salaadaydi ma jabaysaa kada wa kada hawlaha noocaasa e waxaa la yidhaahdaa waa waa waa furuuc furuuc wixii ah waa waa waxaa la yidhahdaa takliif baa ka bannaan furuuc cibaadaat weeye iyo walmucaamalaat waxyaalaha ganacsigii iyo businesskii iyo tijaaradii waxyaalaha noocaasa weeye iyo beerihii lasoo falanaye musaaqaadkii iyo musaaraxadii waxyaalaha noocaas o dhan wey iyo walfuruuji farjigii wey furuujtii jamcu farji oo iyaduna maxay tahay haweenkii yaa kuu banaan yaa kuu bannaanayn waxyaalaha noocaasa maxaa la yidhaahdaa hoseeyo weeye haweeney maxaa la xaydaan ma loo tegi karaa mise looma tegi karo haweeney maxaa la yidhahdaa dhiig qabta dhiig galmeed qabta ka waran haweeneyda haddii dhiig maxaa la iyadoo foonaysa biyo ka socdaa ma tukanaysaa mise maxaa la yidhahdaa ma tukanayso hawlo noocaas waa wala iska furuuca wey wala iska furuuca wey wal muraakaxaad iyo xagga isguursigii wey muraakaxaadkii guurkii hawlahaas masaajisha noocaas oo dhan buu ku yidhi waqayru daalika kuwaas aan sheegnay oo maxaa la yidhahdaa ridaacii iyo kada iyo cidqii waxaasoo dhan wey waxaad fiqi ku taqaano o dhan wey maxay igu min alaxkaami axkaamta kuwaasoo dhan buu ku yidhi fahaadaa binuuca isaga noocaan labaad weeye hmm, fahaada noocaan labaad iyo suuqu ee yajiisu waxaa banaan fiihi dhexda waxaa banaan attaqliidu inaad cid taqliidiso oo mujtahid aad ku raacdo qofkaan darajatu ijtihaad gaarin oon caalim ahayn oon cilmi lahayn e inuu culummada ku raaco ku taqliidiya waa banaantay limaada masaaishan waa masaa'il furuuca oo masaa'il tiro badan culummada qaybo ka mida ah ka qarsoomaysaa rag mujtahidiina ee iy qaarkood ka qarsoomaysa marka kuwa ayaga culmada lagu raacaya ado saxiix waxukiya waxaa laga xikaayo oo laga soo naqliyay can abi caliy اjubaa'i almuctazili weeye waxaa laga soo naqliyay anahu qaala inuu yidhi waxaad meeshaan u keenan ma garanayno waxaan u dib uguma noqon tarjamadiisa cilm cinda lah bal soo fiiriya waxaan u inuu xataa xanafi yahay xagga furuucu saasaan u inuu xanafi yahay a inuu yii in kaana dalia hawsha haday tahay masaaishan nooca labaad wadarbu laa yuclamu ilaa bidnad bu hadda ka hadlaya moogta anu qaala wuxuu yii in kaana daalika madkuurkan lasoo sheegay oo cilmi isdaalka lagu ogaanaya haduu yahay mimaa shay yasuuqu ay maxaa leey yajuusu ay bannaan tahay fiihi dhexdiisa alijtihaadu inaad ijtihaadooda dadaasha ay bannaan tahay jaaza waa bannaan yahay oo jaaza maxaa bannaan jaaza taqliid wey inaad taqliiso waa banaan mar hadday asagoo xura ah inu ku yihahdo masalada haddii ijtihaadba ka furan yahay jaalsa fi taqliid qaacidada guud waa taas bura inu ku yihahdo masala ijtihaadba ka furan yahay waadin ku ijtihaadi karaan ha haddaad tiraha jaas taqliid bu ku leeyahy haddaad tidaad tirahdo mahel waad ijtihaadi kara wuxuu ku leeyahay taqliidna kama banaan marka waa xireen baa kuwa wain kaana hadduu yahay masalada iyo hawlaha iyaga mimaa shaygii laa yajuus uusan banayn fiihi ijtihaadu in lagu ijaado aysan banaanaynba oo dadku ku siman yihiin lam yajus ay lam yajuus itaqliidu fiih inaad cid taqliidiso ood ku raacdo ood iska garba tabsato laa yajuus hawshaa ma dhacaysa buu yidhi hawshaa iyada ma dhacayso marka saaxib xaashiisa uma jeed wuxuu ku yidhi ka shacaa'ir islaami daahira shacaa'irta islaamku waa weyn u muuqato min asalawaat ah alkhams wasakaat walxaji wa taxriim alkhamri kuwaas wey haddee masaa'ishu ijtihaad kama banaana aad tiraahdo waxaa weeye ile kuwan ayagaa wujuubkooda hadda salaadu inay waajib yihiin sakadu inay waajib tahay soonku inuu waajib yahay xajku inuu waajib yahay taxriimu zina taxriimu khamri mshaadka ufunow inay waajib inay yihiin hawshaas waxna xaaraan waxna waajib waa hawl waa lagu siman yahay marka wuxuu rabaa inuu kiraahdo abu cali aljubaai wixii ibsaad ka furan yahay taqliid baa ka furan waxaan ijtihaad ka furnay taqliid kama furna saas rabaa inuu ku yidhahdo laakiin shiraasi waa radin doonaa shiraasi wuxuu wadaliilu xujadii gartu waxa weye calaa maa qulnaa wixii anagu aanir oo muxuu yahay أنه يسوق التقليد في تقليد في أحكام الشرعية وهي الفرعية التي لا تعلم إلا بالنظر والاستدلال waxa anagu aan niro oon sheegayna waxaa weeye inuu ijtihaad ka furan yahay maaa taqliid uu ka furan yahay axkaamta farciga ah oo sharcigaa wey taasaan anagu sheeganay wey qofkuna nadri iyo istidlaal ma ogiya aan si kale lagu ogaan karin leanna dadka caamada inay aaya daliishadaan oo soo dhiftaan oo xadiid soo dhiftaan oo qiyaas keenaan oo ijmaac keenaan hawsha ma awoodaanba dalabatulcilmigi maxaa la yidhaha kuwa labaatan sana soddon sana wax baranaaya yaa markaydaan waxbaan daliisana waxbaan xujaysanaynaa yaa wad kula yaabaysa od leedaha buyaal maxaa la yidhaahdaa dhowr bilood xitaa waxma fiirfiiri marka hor sahlan maaho agey markii ka keenaya maaa la qof caamil agga istidlaali nadar ka keenaya marka shiiraas waa sidusuusheeg waa sax wey wadaliilu calaa maa qullah waxaa weye qawluhu tacaala fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun fas'aluu weydiiyo ahla dikri ee ahla cilmiga iyo dadka dikriga u saaxiibkaa ah, weydiiyo wey dikriga hadda ahlicilmi waa laga wadaa in kuntum laa taclamuun haddaad tihiin kuwa aan waxba garanayno aan waxba aan garanayn ayib marka de aayaddan iyo adiladeedana waa laysku haya waa laysku hayana waxaa ka mid a ah ayadaanu dee ahlulkitaab bay ka ahayd markii laga hadlay hawshan ayad aayad makiya wey markay kusoo degtay wey marka culummo muslimiin oo masaa'il la weydiinaya horta ayaddu kamaysan hadlayn oo hadda culamaa ulmuslimiin haddaad tirahdo waxaan guleey kamaysan hadlayn maxaa laga hadlaayey yahuud iyo nasaara qureeshay hawshaan nebi maxamed usoo dhiibnay calayhi salaatu wasalaam iyo qur-aankan iyo hawshaan iyo waxyigan socda haddii shakin kaga jiridna waxba gelina juhaal tihiin carbeed weydiiya dadka kutubta hore lagu soo dejiyey oo min ahlikitaab alyahuud wanasaara hawshaasa laga hadlaayo taasaa laga hadlay marka isdilaalkeeda dood badan ayaa ka jirta dood badan ayaa ka jirta laakiin waa maxaa la yidhahdaa e way caan baxday way ishtihaartay wey way ishtihaartay way caan baxday wey laakiin waxyaalo badan oo ishtihaara oo tafaasiiri aayaad laga soo booda e waan soconaynin baa jira wey hadda waa isaga tegaya wliana wy anagu wy waliana anagu shaaficiya haddaan nahay ama ka guud ahaan ragga masaladan qaba low manacna haddaan diidna diidna bu yidhi ataqliida in cid la taqliidiyo maxaa la yidhaahdo manacna taqliida fiihi maaa la furuucdan way laga hadlay furuucdan iyo maaa la xukum sharci oo maxaa la yidhahdaa nadri istidlaal ku sugnay haddaan diidno laxtaaja maxaa la yidhahdaa waxaa loo u baahnaan lahaa wey walianna low manacna haddaan u diidno haddaan diidno manacna haddaan diidno ataqliida fiihi haddaan u diidno wey axkaamtan laga hadlay dadka haddaan u diidno laxtaaja wuxuu u baahnaan lahaa wey kullu axadin qof kasta wuxuu u baahnaan lahaa oo u baahay qabi lahaa an yatacallama dalika inuu masdaalika oo madkuurkaana masaa-isha nadriga istidlaalka lagu sugaayo xukunka sharciga oo farciga inuu barto ayuu u baahnaan lahaw an yatacalam inuu barto oo ogaado ayuu u baahnaan lahaw an yaclam mxuukan loo qoray an yaclam mise an yatacalam an yatacalam saxo nusa kale maxaa ku qoran buu yidhi nusa kale waxaa ku qoran buu yidhi ilaa an yatacalam ila an yatacala sax nuskhada saasaa ku qoran wuxuu qof walba yaxtaaju wuxuu baanaanaya kullu axadin qof kasta an yatacalama dalik hawshaa inuu barto furuucda inuu barto ku mashquulo ayuu qof kasta oo muslim u baahnaan lahay hawshaana waa maxaa sucuuba ku jirta wey wa fii iijaabi in la waajibiyo ilaas waa kuu sheegay sucuuba ku jirto wa fii iijaabi dalika dalika oo kee ah madkuurkaas nadarka iyo istidlaalka u baahan in dadka lagu waajibiyo e waxaa ku sugan qadcun goyn baa ku sugan canilmacaashi nolosha dadka laga gooyo war qof kastoo annaga naga mid aho haddii la yidhaahdo inuu ijtihaado furu ku ijtihaada rabaa nadar islaam baa laga rabaa qofna dukaan furan maayo qofna yaanyo gadi maayo midna maxaa la macalina dugsi furi maayo midna maxaa la yidhahda he eh, fuundi guriga noo dhisan noqon maayo qof wal subaxdii wuxuu leeyahe eh, hawshadan kala hayaa marka waxaa ka dhalanaya qaطcu macaash noloshii oo dhan cili noqota ka dhalanaysa hawlqatarag soo boodaysa marka waa waa khilaaf liqawaacid shareecay noqonaysaa marka khilaaf liqawaacid shareeco sababta muslimiintu saa ma ahaan jirin Ah, nebi maxamed ala slam laga soo bilaabo qofku markuu yimaado islaamka loo sharxi jiray ashhadu an laa ilaha illa ashhadu an axmad rasuul hor shaqaysan jiray geelisu raaci jiray argisu raaci jiray marka hawliisu wadan jiray aan cibaadaysan jiray marka ma jirinin weeye ilaa qof walba istidlaal iyo nadar iyo xujaa laga rabaa soo fariista meel ha u dhaqaaqina beerna aadina arinaana geella aadina soo fariista ma jirin wey marka waa waa mukhaalif maxaa leedahay qawaacid sharica maqaasid sharica dayib marka ummadda waa in laga helo culamana waa in laga helo caamana waa laga helo sidaas oo fi ijaabi dalika in hawshaa la waajibiyo oo ah nadar iyo istidlaal iyo inay ummadda u baahdaan iyo ijtihaad qadcun baa ku sugan way can ilmacaashi nolosha la gooyo wa halaakin inay halaagsato baaba'do alxar halaak alxarfi inay maxaa beerihii baaba'an wax beer fala maxaa la yidhaahdaa ay la waayaba wax beer u dhaqaayo amba qaadaba la waayo iyo wazarc iyo dalagii dalagii iyo masagadii iyo mirihii wax noo beerana la waayo nin walba yaro aniga waajib baa isanaynta la cadaabi lahaa maxaan hada ijtihaad aya iga leex nin walba yara kabacdina masaajida aanu sifooda isku gelino iyadoo mujtahidba jirin iyo caalim jirin yaa masaajidi maxaa la yidhahdaa soomali isku laynaysaa maxaa la yidhahda agee maxaad maraynaysaa hadday gudgeed culama hadle maxaad maraynaysaa maxaad <laughs> maraynaysaa waxaad baray ka bexdaay ayib hore waxay ka sheegeen eh, soomaaliya waxaa laii sheegay in la yidhi hore waxaa jira magaalo degan oo eh, masaajid ku yaalo markaas xaafaday way degan markaas qolo imaamka la siiyey qolana muadinka la siiyey qolo imaamka naaibkiisa qolo maxaa la yihahdaa eh, muadinka naaibkiisa qolaa soo hartay maxaa la yihah se jigaanku loo kala badanya jigaanku loo siinaya qoladii yarayd baa waxaa la siiyey ugu yaray meesha deganayd baa le maaa markaasaa la yiri ma yeelaynayda waa jamacadana xog ka asaxay masaajidka dhagaxa iyo ciid baan kala daalayna xaytaana masaajidkana ka dhex muuqan saa la istawdaad leedin idinku marka markii muadinku aqimo imaamku meesha u istaaga istaw lagama oran karo muxuu oranaya nin kale wuxuu leeya istaw sababtaana loo simo hawshaa hawl xaqiiqa ma hawshii kabreley ma hawl xaqiiqa haddaan hadda wa ka baqayn waa sheegila magaalada laftigeeda iyo xataa rush arag noo sheeg oo loogiyausha waxaa saacadada ka jira sheekh waxaa saacadada ka jira subxaana rabbil fawajaba waxaa waajibo weeye an yasquta inuu dhaco warka asaga fawajaba an yasquta inuu dhaco maxaa dhacaya in ummadda lagu waajibiyo ijtihaad fi lfuruuc walistidlaal wanada in lagu waajibiyo ayaa maxaa la yidhaahdaa yaa dhacayse fawajaba an yasquta qowlkaa iyo hadalkaa ahaa mancu taqliid inaan muxidna la taqliidin karin ee yejib maaa layahay ijtihaadahay qowlkaasa waa qowl baaila mana soconahayo ummadda taqliidku waa furan yahay وأن فصل وحي وأما من يسوق له تقليد فصل كلو كلا تاس محل يرى فصل كما كسو قدبا هذا وحو قلaya عدة محل يؤبنان يهي تقليد كوي تقليد عد أؤبنان يهي كسو هذا مساوش الوجه اجتهادي تقليد كو قرأ مساوش سنقلين ومساوش سنقلين كسو هذا هو عقليات بكو يري هل يمد قرانا واقوش وفروع لغونا أقيبية مد وأولا تقليد كفرني يمد محل يرى هذا فروع أو معاملات كمدة ترى هذا طيب لباس أقيبية وكسو بحد وحو الربع قفكو أؤبنان يهي تقليدكو oo dadka caamada ah iyo culummada kee kulligii u banaanya fasmu ama man yasuuqu low taqliidu fa huwa alcaamiyu wey qofka taqliid u banaanya inuu cid dabagalo u banaan tahay waa huwa alcaamiyu wey soo ma jir hadda nuskadeena waxaa la yihahdaa qaybtan dambe meeshii horeona lahaa aa la yihahdaa maa yadcu ilayhi alcaalim alcaamilu aa la yihahdaa saana saxa way sidaan la yihah musaqor saas wey wahuwa aladi kii weeye caamigu wahuwa aladi caamigu kii weeye laa yacrifu aan garanaynin uruqa axkaam asharciya axkaamta sharciga uruqa loo maro ma garanayo alkitaab sunna ijmaac qiyaas istibaad cilal mafaahiim waxba ma garanayo wax ariiq loo maro iyo wado loo aado ma yaqaano weeye caamig fayajuusu waxa u banaan lahu asaga an yuqallida inuu iska garbatabsado iska raaco caaliman qof caalima qof caalima rag iyo dumar midkuna waa noqo diinta yaqaana inuu taqliida ayaa u baalnaan wey oo yacmal ku camal falo ku dhaqmo biqowlihi qowlkiisana ku camal falo islaamku guursado dhiig ku banaysto hal hawl ku qabsado hawsha ku shaqaysta y hawshantaasaa ka imaanayse wa qaala bacdu nnaas culimmada qaybo ka mid ah waxay dhaheen laa yajuusu ma banaana maxaa la yidhaahdaa oo taqliidku uma banaano wey laa yajuusu laa yajuusu taqliid taqliidku uma banaano wey caamigii fi axkaam maaa la farciya inuu cid ku taqliidiyo xataa yacrifa intuu ka garanhayo cilat alxukmi xukunka ciladiisi wuxuu ku taagan yahay ukunka ciladiis wuxuu ku taagan yahay wadaadada maxaa la yidhaahdaa qaybo badan oo ka mid a markay cibaaradan kale ka hadlahayaan waxay u fasiraan oy dhahaan hadda cilada wuxuu ka wadaa shiraasi cila sharciya kama wada wuxuu ka wadaa cilada aladilu ka wadaa saasay wadaadada wax ku fasiraan wey laakiin kitaabkiisa hadda shurx sharaxdii markaas kutubta wuxuu ku leeyahay wuxuu fasirhayaa oo qarka u saarayn walow aysan nas ahayn laakiin waxaa daahirku ay ka muuqata inuu cilada ula jeeda cila sharciya cila sharciya marka haddii cila sharciya haddii la yidhaho qofaan aayad quraan xadiis garan cila sharciya xagee ka garan kara waa kasii waa kasii fog tahay adigu isu soo duuduubo ama ciladii sharciga ahayd ama mansuusaan noqota mustamado mid kala noqotaba dhehe cila sharciya de ama adilada laftigeedii de quraan waxay ku dhaheen laa yajuusu ma banaana taqliidku weeye تقليد إنه عد تقليد أحكام الشرعية فرعية كل تقليد عد مبنى حتى يعرف أنت كجرنايو علة الحكم إيه دليل الحكم وعلته xukunka daliilkiisii iyo sababka wuxuu ku fadhiya ila uu garto oo fahmo maxaa l ma banaano in cudku raaco hawshaas qaar dhixin waxaan u malaynaa cilmu cind allah din waana muraajacayni inay qabaan qolya daahiriyada ka mid qolya daahiriyada ka mid inay saas qabaan baan rajaynaya ayb dliil dliilkii xujada waa wy calaa maa qulnaahu wixii anagu aan nidhi oo ah caamiga maaa waa u banaan taqliid lilcaalim qof caalim inuu ku daydo waa u banaan u banaan aan nihi huwa waa wey ana anagu low alzamnaahu caamiga haddaan ku laazimino oo ku waajibino macrifata acilati ciladii inuu garto ciladii iyo daliilkii inuu garto maxaa la yeeraa cadda wuxuu kuu geyn lahaa buu yidhi ilaa maa addaa wuxuu kuu geyn lahaa ilaa maa dakarnaahu wixii aan sheegnay addaa wuxuu kuu geyn lahaa kugu bixin lahaa oo kugu ridi lahaa ilaa maa dakarnaahu wixii aan sheegnay ilaa maa dakarnaahu wixii aan sheegnay muxuu ahaa min alinqitaaci go'itaan weeye can ilmaciishati noloshii iyo dhaqankii iyo maxaa la yidhahdaa ummadda dhaqankeedo dhan laga go'aw oo dee horu kugu soo sheego wuxuu ku yidhi fii ijaabi dalika qatcun can macaasi kuma dhihin taa aan kuu soo naar ugu dhici lahaa waana qatar wo noloshii waa maxaa leeyaha waa qaribin lahaydu min alinqitaaci can maciishati wafi daalika hawshaana waxaa ku sugan in ummadda lagu waajibiyo kurtigooda ijtihaad oo taqliidma banaano la yihahdo kharaabu dunyaa baa ku sugan wafi daalika oo mancu taqliid ah oo ijtihaad lagu waajibiyo he waxaa ku sugan kharaabu dunyaa adduunyadu inay kharowdo oo burburto oo baaba'do oo maciishadii la suurtogeli weyda ka dhalanaysa fawajaba waxaa waajib noqotay weeye anlaa yajiba inuusan waajibin hawshaa ayada oo maxay tahay ijtihaad inuusan ku waajibin masaaishan farciga oo sharciga inuusan maaa la yihahda ijtihaadhe uusan ku waajibin ama maxaa la yihahdaa sidoo kale macrifa macrifa fawajaba waxaa waajib noqotay anlaa yajiba ay macrifatu maxaa la yidhaha cilat alxukm xukunka ciladiisii iyo sababkiisii iyo daliilkiisii inuu gartay inaysan waajib ahayn baa waajibtay hawshaa sax maaha wey hawshaa waa sax ijtihaadku ku saxan yahay taas intaas ka gudba ka gudba marka hawsha sida sidaas u dhigay hada wa saxiix sheekh sidaasa saxiix fasluq ama alcaalim caami caami waan garanay taqliid baa u banaan dhinac buu dhacay warkiisuna waa saxiix shidaasi wey tayib hadalla iyo maxaa la badani waa iska jirjiraan laakiin hadda waxaanu ka cabaaraynaa ama hadhada iyo maxaa la halweygan ka taabanaynaa caalim ka warran asagu cid ma taqliidin kara tii baa laga hadlaya fasluq wa ama alcaalim qofka caalimka diinta garanaya soo ma aha oo mujtahidkaa oo muftigaa oo yundaru waa la fiirin fiihi dhexdiisa waa la fiirin asagaa la fiirin laftiisa ha iskala goodine laftiisaan inta maxaa la yidhaahdaa u dhigana he jagboynti iyo isbaarinta lolita la baarayo xilli maxaad haysaa boorsada maxaa kugu jiraa la odhanayo laftiisa la baaraya maxaan ka baaraynaa waa kana fain kaana hadduu yahay way alwaqtu waktigii zamanku hadduu yahay waasican mid waasico oo badan hadduu yahay caleyhi dushiisa yumkinu ay u suurtagelaysa alijtihaadu inuu ijtihaado dadaalo masalada baaro lazima waxaa ku laasimaysa waajib ku ah dalab alxukm xukunka inuu dalbo Ah, xukunka xaadisada weeye biljaa inuu ku dardo tan macani maxay tahay qof caalima oo iska jooga xaadisa iyo naasira ku timid weliga waa inaad suuraysata dee caaligu markuu wax taqliidinayo maxaa ku imaanaysa xaadisa iyo naasira ku imaanaysa markaasu culumada u cararaya qofkii caalimkaa isagoo iska jooga xaadisa iyo naasira ku dhacday waqacda calayhi naasira xaadisatun maxaa xal ah waxaa wey waan fiirinaynaa iskala boodi mayn taqliid ma u banaanya mise uma banaana waan fiirinana haddii waktigu waasix yahay uu caafimaad qabo fayow yahay u suurtagelayso kutubtiisa maktabsi u dhowday xaaladiisu caadi ay tahay waxaan leenahaye yajib calayka an tabxad wa tajtahid fi mas'ala xuquuqal adbaarto lanna wax dhiba kuma haystaan haddii laakiin uusan wakti haysan oo eh, maxaa la yidhaahdaa daqiiqado iyo maalin iyo maxaa la yidhaha hawl fakanaysa ay tahay wktigiisu u suurtagelayo ayana xukunka ay qaadanaysaa marka fa yundaru fiihi waa la fiino caalimka wey fain kaana waqtu waasican hadduu ya waqti badan uu haysto caleyhi dushiisa yumkinu u suurtagelaysa wey alijtihaadu inuu ijtihaado dadaalo masalada baaro hale lazima waxaa laazimka oo waajib ku aweeye ah waxaa la yidhaha alabu lxukmi alabka xukunkii inuu raadiyo xaadisada iyo naasilada weeye bilijtihaadi ijtihaadna uu ku dalbo taqliid maya yadlubu eh, bilijtihaad la bitaqliid taqliid lama ogolo marka hadee masalo oo min anaas dadka waxaa ka mid a ah. masale hade waa qofkii waa ijtihaad hayaana hadee waa hawl adag wey <laughs> ijtihaad ayuha alikhwa ijtihaadii waxbaa la baarayaa waxaa wey wax sahlan ma aho wax sahlan ma aha wey ayib isaga culumada intay dee masala baara ku ijtihaadayna ku xanuunsaday oo qaarkood saa ugu geeriyoodeen baa xad halahaya si wax u gaaraya go-aanka gaar u lahaa e maxaa la yidhi qaamat calayhi dunya akhara u horo markay ijtihaad iyo masalo la baara iyo go-aan laga gaaro awsaar maahu nasal a slam wa min annaas cumar waxaa kada man qaala yidhi yajuusu waxaa banaan lahu caalimka waxaa u banaan maxaa leeya taqliid lcaalim caalimka inuu ku daydo yajuusu lahu ee caalimka waxaa u banaan taqliid lcaalimi ee caalim lgayr maxaa leeya hayrihi maxaa leeya caalim kale oo milahu asagoo kale ah inuu ku taqliidiyo taqliidi ayaa u banaan way bimacnaa in maxaa la yidhaahdaa uu ninka caalimka mujtahidka shaafici uu mujtahid kala taqliidiyo oo asagoo kale waa u banaan tahay taas wahuwa qowl axmed weeye axmed qowlkiisaa uu sheegay maxaa la nimanka xanaafta dee u faran u dhuban riwaayad bay sheegaan oo marjuuxa ah riwaayad marjuuxa laga xoog badan yahay ayay sheegaan wey ayib wa isxaaq ayaa ka mida wey isxaaq baa ka mida wey isxaaq rahwi baa ka mida wa sufyaan athawri raggaasaa ka mida wey ragga ayaga ayaa ka mida ayib ninka la yidhaha shiilays sharaxa waxaa wadaadadan aqwaashooda iyo hawlahooda xoogaa buu ka hadlay wuuna radiyey kurtigoodu kurtigoodu wuu radiyey aqwaashoodan ragga saan yidhi waa radiyey waa kala tuuray naag laakiin sida saxda waxaa weeye inaan waxba la kala tuurin oo haddii maxaa la yidhaahdaa hadda meeshaan waa sax wey meeshaan waa haddii laga hadlay waqtigu hadduu waasic yahay waqtigu hadduu waasic yahay in la kala tuuro la diido yaan qaldan haddii waqtigu waasic yahay sidan uu sheego hore ay tahay waa in la yidhaahdo uma banaana limaada adii midkaa taqliin isku mid baatin waqtina waa haysaa aaladina waa haysataa shaqayso oo la shaqayso tuugsada lama tuugsada hee taajirkaa la tuugsadaa orada adu wax baar wey ninkan waa caalim taqliid aduna caalim baa tahay isaga halkaa ka baar wey waa haddii waqtigu waasic sida uu sheegay laakiin hadduu ciriiri noqdo waa kana uu ka hadli doona وقال محمد ولي هذا كسوره وقال محمد بن حسن وحيد الشيباني تلميذ محل إلى إمام الشافعي ومحل إمام أبو حنيفة وهي يجوز على الشافعي ده وركن العلم وكحباري يجوز وحابنا له وحوبنا تقليد وحوبنا من أعلم منه علا أصلا كعالم سن إنه تقليدي أصلا هو عالم ومجتهد لكن هذا هاد كعية ها وحاول فوق كل ذي علم ها عليم ولا قصر رياو سوى عالم ومجتهد صح لكن وحاج جوجها لين محل يرى هذا أفرطمنات بان هي ها bil cadhoodyada oo yadayna aada aragtay goortii wey nin katara balaaya ka dhacday yaa magaalada fadhiya xagee la aadi weye kaas marka in taqliidi wey hadduu asaga ushuu cadaan weyda kaas waa in taqliidi yajuusu lahu taqliidu man huwa aclamu ayuu karin karim xasan xasan walaa yajuusu lahu taqliidu milahu laakiin mid ay asaga intuu wato wata laabtoobka ku wataa hadda allah toobkiisa haduu la kala baxee in allah toobka la kala baxo xaalka iska aanaysa wey baaxufkiisa haduu la kala baxo xalin laab toobka baaxulka hadda la kala baxo wey laakiin hadduu aclam ah iyo adeeg kaa cilmi badan yahay aad wey kaa isaga kaa isaga aad wey tayib waa musiiba la soco hadda magaalo iyo beled aad maxaa la yahay cid kaa cilmi badan ama kaa aqoon badan ama waxla isu reebaynin oo kanaa kan ka cilmi badan oo kanaa masalada naxwaa ku fiican oo kanaa tafsiirka ku fiican oo kanaa xadiiska ku fiican oo kanaa caqaa'idka ku fiican oo guud ahaan kanaa nooga fiican aan lahayn magaalada magaalo maaha waa inaad iska tagto ka tagtaa ayada meel maxaa la yidhaahdaa wax la kala haybaysanayo oo laleeyahay caalim baa jooga oo kaasaa jooga oo hebel hadduu joogo masalo lagama hadli kara laleeyahay ee meeshaa sheekh waa inaad aado laakiin meel maxaa la yidhaha arbaciin kale waa fadhiya buluuqulmaraanka oo kanana muxuu sheegay kana muxuu sheegay ana muxuu sheegay wax laysu haybaynaayo jirin oo nin nin wax u og jirin ee beledkaa waa beled laga xaajiro oo laga guuro daalib cilmi wax waa inuu barto beled jooga ma ah laysa haa beledii sheekh marka wuxuu kii walaa yajuusu lahu taqliidu milahu anaa milooda hadda ku keenay haddii mar la sinmay maxaa la yidhahdaa hee alle sida wadaad ii yimid hadda kahor nairobi anigoo joogno qulqulmanaanka iga soo gaartay aniga admid hadda waan simane maxaan rabaa in maxaa la yidhahdaa xoogaa maxaa la soontii wax la ii diriyo had moogta haddii la soco haddii hadda ninkaa waa saxay haddii waxaa la yidhaahdaa aad meesha la joogo qulqulmanaanka la wada joogo maxaa la isu reebayaa idinkaa ina weydiinayaa maxaa la isu reebaya ma jirto nin nin wax u reebaay nin wax maaa u qadaray nin wax u rahabaysanay iyo nin wax soo reebanay ninna ma jirto nin wuxuu aniga maaa ana ana buu maa iga cilmilaan laakiin hadduu qofku og yahay in laga aqoon og yahay masale laga aqoon badan yahay beledka la joogo maxaa leeyahay dad cilmigu ka haybaysanayo waxa diintana waxaa weeye way dhowrmaysaa asaga laftiisana aakhiradiisa u dhowrmaysa ummaduna waa dhowrsamaysaa fidna balaya dhalanmayso saas markii ka wada xas wa min annaas culimada waxaa ka mid man baa ka mid a qaala yidhi in kaana hadday tahay kaana hadduu yahay caalimku fii xaadiatin xaadisada hadday too nazalad bihi isaga kusoo degto horaa waxa wa kala qaadaynaa xaadisadu ma asagay ku dhacday mise qof kale ku dhacdo qofkiiba u yimid sheekow iiga rid waa lay haystaaye waan kala qaadaynaa hadday asaga haysato xukun baan siinaynaa hadday qof kale tahayna xukun baan siinaynaa y min anaas waaa man qaala in kaana fii xaadiatin caalimku hadduu yahay fii xaadiatin dhacdaya naazilo oo nasalad bihi isaga ku degtay jahaaza waxaa banaan lahu asaga waxa u banaan an yuqalida inuu taqliidiyo qof kale liyacmala bihi inuu maxaa la yidhaahda uu ku camal falo asagay ku dhacday waxaa way u banaan tahay aday kuma dhaafto caalim kale taqliid kuna camal falo wain kaana hadduu yahay fii xaadiatin dhacdo weeye oo nasalad kusoo degtay oo ku dhacday bikayrihi cid kale lam yajis uu rabo inuu su-aal u baaro oo u fadwoodo lam yejis uma banaana an yuqalida inuu cid taqliidiya uma banaana oo marka isaguna kabacdi wuxuu rabaa inuu taqliidka sii fadwooday hadda la soco lann walaal baa u waxaa tii sheekh saasay ku dhacday maxaa xal ah waa caalim waa mujtahid musage oo caddaan weyday caalimkan intuu taqliidiyey yuu adigana kuu fadwanaya caalimkaa kale taqliidka wa msl saas saas wey waxay orabka ku leeyahay ma banaana bay ku dhexeen nimankaan iyaga ninka maxaa wa in kaana في حادث نزلت بغير لم يجس ma banaano wy التقليd أن يقلد inuu تقليd ma banaano ليحكم suu ugu حukmo bه تقليdkii wax ku حukmaya la soco aو يفتiya inuu فadwoodo bه تقليdki u فadwoonaya wixii uu taqliidiyey ayuu wax ku xukumaya kuu feerweynaya wixiisa kuu feerweynaya wixii maxaa la yidhahdaa taqliidiyey ayuu kuu fadwoonaya ah, kuu fadwoonaya ayib oday waxaa la sheegaya soomaaliyaho intay wadaaddo soo dhegaystaan fataawigooda iyo cajaladooda soo dhegaystaan oo maxaa la yidhaha wadaaddo fataawo ay leeyihiin iyo intay soo qoraan iyo qoga carbeed intay wax soo qorqoraan iyo hadhow maxaa la yidhaha waxay leeyihin intay meel fadhiistaan waxay leeyihin waan fadwoonaya maxaa l fasr ahldin laa taclamuun marka su-aale asagu soo diray ardadooda kasoo diyaariya ibn cusaymiin fatawa kaso qoray ibn baas kasoo qoray waxaas waxaynayaa masala hadday dhac tuwaas marka maxaa la yidhahda dadku halowsanaya sheegaya kuwaas <laughs> iyaga waxaad la yaasa soomaalida dhacda la sheegda nin baa wuxuu iga sheegay south africa anoo joogo la yaab wuxuu yidhi mawaaqicdan facebooka iyo maxaa la baltoga wax la oran jiray yaa dad badan baa ku jiray nin baa ninka way tusay haduu dadka wax magaciisa nin weytuso wuxuu yidhi ninkan mawqicaasuu leeyahay dhowrkuna qof baa ku jirta wuxuu u sheegay buu yidhi inuu yahay nin caalim ah oo jaamacad dhigta oo dictooro maa jaamacad ka dhiga malaysia inuu ka dhigo oo soomaaliya marka wuxuu yidhi wixii su-aalo ah waxau isbuuci maalin baan markuu u muxaadaray waxu ujeediyaa wacdi ujeediyaa wacdi jeesa dhib male ahay quraan wacdi ujeedi waa khayr dhib male maraqad aad ka jeediso laakiin dee baabka waa khatar u gala wuxuu yidhi marka anigu waa mashquulsanahay jaamacad baan malaysia ka dhigaa sheekh hebel baa la yidhahda marka maalintaas wiigii wixii su-aal halkaas ay igu soo waxaynaysaan wiiggii ama labadii markaan jaalis helay aan qac ka siinay ka jawaabayo waa nin taksiila ah oo jooga maxaa la yidhaha johannesburg ordaay a maxaa ka tirahdeen waa kanaa buyi ninkii asagaa walowlaa maxaa la makaafatulfitna labadaba sheegi lahaa hawshaa sheeg ka waran soo hawl khatara ma ilahay man ku dhaashay macnaha qofka diyaanadiisa iyo diinta amaanada intaa le ka waran musiiba sheekh waxa isaga waa noocaas carada u haya hawl musiiba sheekh طيب marka soo wajin soo liyaxkuma bihi wa yufti bihi wuxuu cid taqliidana inuu xukumo inuu fadwoodo wala saas ilaa fadaliilu daliilku waxa uu sheegay waxa radin doona fadaliilu waxa ala ma qulnaahu waxa uu oo aynu san caalimku inuu caalim kale taqliidi ama aclam ha ahaado ama mithlu ha ahaado min uu taqliid u baanay wax u banaanay waxa weeye ee huwa waxa weeye anna ma'ahu ma'a al-caalim aalatun aalad iyo qalab buu wataa aaladu waa qalabku tusaala ah ninka fuudiga guri dhisaya yaambadii iyo maxaa la yidhahda badeelkii iyo eh, sabaradii iyo hawlihiisii iyo tii wax lagu cabirayay iyo wax walbu wataa aalad marka wa shaqada lagu qabto dhakhtarku muxuu wataa wax qalahaya qalabku wax lagu qale lahaa marka maxaa weeye huwa waxaa weeye ana macahu qalabkiisa macahu waxaa la socda aalatun ay qalabkiisa u wata wax ku qaban lahaa ninka dagaalama muxuu wataa qooshka iyo qorigi iyo waranka iyo tooreyga iyo xagga fulani wax lagu dagaalama wataa nin walba qalabkiisa wataa aaladaasi qadarkaasoo yatawasal uu ku gaarayo biha ayadoo ku gaaraya aaladda ila alxukm lmaluub xukunka la dalbayo xaadisada iyo naasiladu ay leedahay yuu ku gaaraya marka aaladaada isticmaal qorigaaga isticmaal marka xabad la isku rido aduguna kaa qac ka siiwa aakahaaga wardi u akrinaya falaa yajuusu ma banaana lahu asaga uma banaana taqliidu hayrihi cid kale uu taqliid garba tabsado laa yajuusu lahu wey kamaa qulnaahu sida aan niri weeye kamaa qulnaahu sida aan fi lcaqliyaat caqliyaadkaba sidaan kusoo sheegay caqliyaadkaadan soo marin soo muusan dhin cidna lama taqliidin karo waxaa weeye mar ilaana caqliyaadka loo soco maxaa ku jiray caqliyaadka waxaa laga sinaa aalatulmacrif oo maxay ahayd caqli markaan caqliyaadka joogno aalada wax lagu garto iyo aalatulmacrifa iyo qalabka e waan ka simano maa huwa walcaqlu wey waan ka simanaha wey kadalika markii caalim iyo caalim ay noqoto aalada ma laga siman yaha mise lagama sinaa waa laga siman yaha wey laakiin caalim iyo caami markaad isu keento aaladda ma laga siman yaha maya lagama sino saasuu shiraysi la inu ku yidhaahdo marka wuxuu ku leeyahay huwa ana macahu aalatan qalab wataa wey aalatan qalab wata yatawasalu biha ku gaara xukm wadu waqala dalbay falaa yajuusu lahu uma banaana taqliidu hayru cidkaa taqliiday kamaa kulna fi caqliyaat weeye hawshaas maxaa dhinac bu laakiin eh, haddii waktigu maxaa la yidhaahdaa ayundaru fiiso nama soo dhihin qayb u rida haduu watu waasici aley qaybtiadu watu ciriir ku noqdo waa kana faslu wain kaana hadduu yahay caalimkii qad baaqa calayhi waqtu waqti waa ku cidhiiriyay hawshuu qaban waaye wey wa khashya waana cabsooday fawta alcibaadata cibaado inay ka tagto hawl cibaada iyo masalo tusaale wuu xajinaya xajkii baa taagan hadduusan hadda fadwada helin xajkiis waa six maayo mas'alo ramadaan iyo soon buu jooga hadduusan hadda loo fadwa maalinta soonku soo badalow qatarow hawl qatar cibaadada ka tegaysaba xalla ah, fawt alcibaada waa khashya fawt alcibaada in ishtaqala hadduu ku tash ku mashquulo weeye bilijzaa ijzaa hadduu ku mashquulo oo maktabadaha galo oo kutubta baaro oo masaajida lago oo qur-aanka adlo oo waxna lago ee oo sunnanta saxiixa ka qiil baarana yidhaahdo cibaadadaba ka tegaysaba qatar buu ku sugan yahay muxuu samayn fa fiihi wajhaani baa ku sugan yahay fa fiihi masaladaada wajhaan baa ku sugan alcaalim idaa daaqa calayhi alwaqtu ee fa fiihi wajhaan baa ku sugan wey ayib shaksaan timi aad buu u dhinaadhiriya labadan weji midka ah inay banaan tahay buna rajaxaa meel fiican buu saara waa sax wey axaduhuma labada weji mid ka mid ah, waxaa wey laa yajuusu ma banaana wa huwa riwaayatu abi isxaaq weeye abi isxaaq isfarayini weeye caalimkii usuuligii weye shaaficigaa weeye wuxuu yidhi ma banaana laa yajuusu wey hawshaa ma banaana limaada liannahu waxaa weeye waxaa weeye cidduu ku dayanaya isagu waa isla mid aaladiibuu wataa waxaa weeye laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscaha ha sameeyo wuxuu awoodo waxa ijtihaado aani mid kale waa yjuusu waa banaan yahay wey wahu qowl cabdilcabaas wey nusraji wey alashar walawalu asax shiraas uma jerin walawalu asax midka hora fayowiya oo banaana shiraas halkaas u rajaxay laakiin culumada culamo badan waxay rajaxaan qowlkan dambe iyo juus wati waa celi dhibay hawsha waa ka tegaysaa ama maahane dad baa roomsano weydiiya waxaa layihi sheekh hawshaan isku hayna annaga reer hebela laba jamaaco laba kooxo laba qabiil laba dawladood waan is hayna haddaanan caawa ku kala bixin xukun aadan ridina ballanka ilahi beris waxbaa dhimanaysa kunin baa dhimanaysa ma meel kunin ku dhimanaysa boqol kuninaysa dhiig ku dhaaranaya sheekh ijtihaada weydaa waa beerkaa ku soo baxaaye waa inaad culimmada fataaruhoodii xoogaa waxbaysan xuma barartana maxaa la intaan waqtiga la gaarin aad fadwa soo saarto aad halgu kala tago hashadii baa ka dhacayo marka idaa daaqa calayhi waqtu waxa wy inay banaan tahay hada huwa saxiixu saas saxiix yusriguna saas ku jira walawlaa sacbi lakin jidaas lianna macahu najiidkiisa waxaa aday aalatun qalabkii wey tawasalu biha uu ku garay lijtaad saad ku gaaray alaabtiisa ha isticmaalo weeye toorabiinkiisa iyo maaa warankiisa ha isticmaalo faashbaha wuxuu shabahay wey caalimku weeye ma idaa kaana alwaqtu waasican ما إذا كان الوقت واسعا فأشبه عالم كوي شبه وهي وي ما إذا كان هذه آتي ما إذا هذه كنا من بالسكت ورا وتدي جتين الوقت واسع وقت سيدا أصلا واسع كل لم يجي هوي آلات تقرب سموها يستا هاي اجتهاد نين وي أو شانا لقد يلي ما هي أي ربام هذا إرادة إنه إرادة إمام شيراز سياسي ربا إنه إرادة طيب وهذا بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين